alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala aali muxamed wa sallama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jirnay baabka ku saabsan baabu taqliidi cuquubati man amara bimacruufin aw nahaa can munkarin wa khaalafa qowluhu ficlah yacni ciqaabta ay leedahay eh, ama ciqaabteeda in la adkaynaayo ciddii wanaaggana dadka fartay xumaantana reebtay haddana khilaaftay oo xumaantii la timi waajibaadkiina ka tagtay oo odhaahdiis iyo ficilkiisu ay iskhilaafeen inay arrinkaa ciqaab ku mutaysanayaan oo cuquubadoodu adag tahay ayuu sheikhu u baabaystay baabka afariyo labaatanaad marka waxaynu akhrinay aayadaha uu sheikhu soo arooriyey ayaynu akhrinay aayadda ugu dambaysa ee uu sheikhu soo arooriyey oo qayb ka mida ka keenay waxaa ku sugan hadalkii shacayb inuu allah sheegay sheekhuna hadalkaas soo qaatay wa qaala tacaala ikhbaaran can shucaybin sala allahu alayh wasalam wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa ma anha'kum canh waxaana ku sugan shucayb inuu ku salliyey sheikhu oo sala allahu calayhi wasalam uu yidhi marka nebiyadii hore miyaa lagu sallinayaa mise lagu sallin maayo ahlucilmigu waxay yidhaahdeen waa lagu sallinayaa xadiis sanadkiisa dacfi ku jiro ku soo aroorayna waa jira oo tilmaamaya nebiyadii hore ku salliya waayo sida lay soo diraa loo soo diray saas aawadee ku salliya ha yeeshee culammadu laba dariiq bay maraan qaar waxay ku gaabsadaan calayhi asalaam oo salaadda ma raaciyaan ee salaamta keliya bay ku gaabsadaan ahlucilmiga qaarkoodna way dhammaystiraanoo sala allahu calayhi wasalam oo salaadda iyo salaamta way israaciyaan marka nebiyada hore ay ku sallinayaan alimaamu nawowina sidaa dambuu yeelay kollay sidaa ii qoran nusqo khilaafsan haddayna jirin sala allahu calayhi wasalam baa ii qoran waxaase ka badan culammada markaa isticmaalo calayhi salaam keliya inay ku gaabsadaan oo salaamta keliya ee la yimaada markay nebiyada hore sheegayaan laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam salliga iyo salaamta isu raaciya culammada badanka sidaa ay isticmaalaan oo salaamta inay ku kaaftoomaan marka nebiyada hore lagu sallinayo waa inay salliga iyo salaamta israacinin nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam ay u dhammaystiraan oo salliga iyo salaamta ay israaciyaan namadka noocaasa ama dariiqa markay culammadu marayaan waxay ka qaateen baa la yidhi agsarka culammadu saasay isticmaalaane muwaafaqatan lilqur'aan qur'aanka inay waafaqayaan waayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam allah wuxuu amray in lagu salliyo lana salaamo in lagu salliyo lana salaamo salluu calayhi wasallimuu tasliima laakiin nebiyada kale marka qur'aanka laynoogu sheegaayo yacni salaam keliya la sheegaa hadday tahay hadday khaas yihiin iyo hadday yihiin caam mid walba wa salaamun cala almursaliin salli lama raacin salaamun calaa ibraahiim salaamun calaa nuux yacni waxaa la sheegaa waa salaam keli ah baa qur-aanka lagu sheegay nebiyada hore saas aawadeed baa agsarka culammadu waxay ku kaaftoomaan marka nebiyada hore ay ku sallinayaan in salaamta keliya ku gaabsadaan oo aynay salliga raacin sidaa ilaahayba qur-aanka uu salaamta keliya ugu sheegay nebiyada hore in markaa waxa la salaamo laakiin salli aan loo raacin marka labadaba muwaafaqatan lilqur'aan bay sidaa u yeelaan adu way bannaan tahay in sidan la yidhaahdo laakiin sida kala ka fiican si qur'aanka loo raaco bay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen wallahu aclam xadiiska laba boqol iyo shan wa can abi zaydin usaamata bni zayd bni xaarisata radia allaahu canhuma qaal bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen abi zayd oo usaamata bna zaydin ah radia allaahu canhumaa labadaba allah raalliha ka noqdee usaame iyo aabbihii zaydba allah raalliha ka noqdee qaala inuu yidhi usaama samictu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam xaalu odhanayaan maqlay yu'taa birajuli yowma alqiyaamati fayulqaa fi nnaar yu'taa birajuli nin baa la keenayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fa yulqaa waxaa lagu tuuri doonaa ninkaa fi naari naartaa lagu tuuri doonaa naarta gudaheeda fatandaliqu waxaa soo bixi doonta aqtaabu batnih mindhiciradii calooshiisaa soo bixi doona aqtaab waa jamcu qitbin qitbina waxaa la yidhaahdaa waxa weeye waa mindhicirada siduu inoo fasiri doonaba fatandaliqu waxaa soo bixi doontaa aqtaabu batnih calooshiisa mindhiciradoodii baa soo bixi doona fa yaduuru biha waa wareegi doonaa sababtooda ayuu la wareegi doonaa xanuunka ka haya culamada qaarkoodoo u fasirayna waa jiraan biha in laga tilmaamayo ay fiiha isagoo mindhiciradii ku guda jiro badu tahay bimacnaa fii waa iyagii ku duuduuban yihiinoo sidaa ugu wareegsan yihiin ila mindhiciradii waa dheer yihiin ya ay sidaa ugu wareegsan yihin oo ku dhex jiro biha ay fiiha ayuu wareegaya wejiga kalena muxuu yahay biha ay bisababiha ay bisababi alamiha xanuunkeeda daraaddeed ay markaa leeyihiin ayuu la wareegaalaysanaya kamaa yaduuru alximaaru fi raxa sida dameerku u wareegaayo wareeg la miduu wareegayaa fi raxa ay biraxa yacni u wareegaayo yacni shiidista wax la shiidaayo siduu ugu wareegaayo waxaa jira waxyaalo marka la doonaayo saliidda in lagala baxo shiide iyo shiidmare baha la yidhahdaa jira sidaan u maqlay kollay marka anigu maba aragbe bahalku marka waxa weeye wuxuu leeyahay meel lagu gurayo markaysa markaa raashinkii lagu ridayo ama sisintii lagu ridayo iyo wax la mid ah mid sarooo marayo wareegayana waa leeyahay mid sarooo marayo wareegayana waa leeyahay marka dee waxa weeye haddii la doono xayawaan baa lagu xidhayaayoo kaasaa markaa ku wareegaya oo markaysaga mar yani la kaxaynayaaoo saas usoo soo wareegaya deedna markaasu baalkii markaa yani waxa weya sidaa u wareegaalaysanaya dameerkanna waa lagu wareejinaya waa ku xidhan yahay ama dibi ha noqdo ama dameer ha noqdo ama wax la mide ah. markaa siduu markaa kaasi u wareegayo siduu dameerku u wareegaayo firaxa yacni shiidahaas ugu wareegaayo oo kale ayuu u wareegaalaysanaya naarta gudaheedii buu sidaa u wareegaalaysanaya xanuunka ku sugan daraaddeed fayajtamicu ilayhi ahlunnaar waxaa ku soo ururaya ahlu naarkii baa ku soo ururaya fa yaquuluuna waxay ku odhanayaan ahlu naarkii yaa fulaanu hebelow maa laka ay ayu shayin sabata lak maxaa kuu sugnaaday shaanigaagu waa maxay alam takun ta'muru bilmacruufi wa tanhaa cani ilmunkar miyaanad ahaan jirin mid macruufka iyo waxa san dadka amra oo fara miyaanad ahayn wa tanha cani ilmunkari xumaantana mid dadka ka reeba miyaanad ahaan jirin fa yaquulu wuxuu yidhahdaa bala haa waan ahaa oo wanaagga dadka waa fari jiray xumaantana waa ka reebi jiray kuntu waxaan ahaan jiray aamuru mid amra bilmacruufi waxa wanaagsan mid dadka amraan ahaan jiray walaa aatiihi waxaan sidaa ahaan jiray walxaal yacni markaa ana laa aatiihi aanan la imanayn aniga oo aan la imanaynoo samaynaynin wanaaggii baan dadka wanaagga amri jiray wa annahaa waxaan reebi jiray canilmunkari xumaanta ayaan markaa reebi jiray wa aatiihi waxaan markaa xumaanta reebi jiray walxaal ana aatiihi aan la imanaayo oo samaynayo xumaantii aan falayo oo samaynayo ayaan dadka u diidi jiroo ka reebi jiray muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay qowluhu tandaliqu biddaali lmuhmalati waxay ku sugantahay daalkii aan dhibicda lahayn wa macnaahu macnihiisuna takhruju waa soo baxaysaa weeyi waalaqtaabu aqtaabna alamcaa'u waa mindhicirada weeyi waaxiduhaa midkood waxay tahay qitbun mufradku qitbun weeye aqtaabna waa lagu jamciyaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa oo ka warramayaa qofkii aan xumaanta ka tegin laakiin dadka xumaanta u diidaayey macruufkana aan samaynaynin laakiin dadka macruufka amrayey inuu cuquubo mutaysanayo la ciqaabayo oo naarta marka arrin lagu galo inay tahay ayaa markaa laga qaadanaya marka dembiga u falayna waxay tahay waa inuu markaa munkaraadkan iyo xumaanahan iyo dembiyadan isagu iska dabaalan jiray haddana dadka agtooda uu iswanaajin jirayoo yacnii uu ka reebi jiray dadka xumaanta wanaaggana uu ka tegaayey haddana dadka uu fari jiray hadday markaa istisnimo arrinkaasi horta uu ka ahaa inuu dadka wanaagga faro xumaantana ka reebo iyadu waxay noqonaysaa dembigiisu waa sii weyn yahayoo dembigiisu ma aha oo keliya inuu markaa waajibkii ka tegay ama dembigii ku dhacaye waxay noqonaysaa istusnimada ayaa dembi dee weynba ah oo shirkul asqar ah nooc shirkiga ka mid ay tahay inuu waajibaadkii furuucda ahaa ee ka sokeeyey yacni markaa waxa uu ku gaaloobayo inuu markaa ka tago iyo inuu muxaramaadkii duuna alkufri ahaa inuu ku dhaco dee waxaaba ka daran inuu markaa shirkul asqar xataa caadaystaa ka sii daran waxaa la yidhaahdaa yacni shirkul asqarkii waxa weeye dee shirkiguunbay ka mid tahy waxay culammadu isku hayaan oo isku khilaafsan yihiin shirkul asqarku taxta almashii'a ma yihiin mise maaha oo qofka shirkul asqar ku dhintaa ma soo guda gelayaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa mise ma soo gelaayo ahlucilmiga qaarkood baa waxay ahayd shirkul asqar kuma soo gelayo wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa oo waxaanu u soo gelayn bay yidhaahdeen dee waa nooc shirki ah shirkigana allah wuxuu ka yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi an yushraka bihina masder baa laga dhalaalinaya ishraakan bihi baa macnuhu dhacaya shirki isaga loo sameeyo ilahay ma dhaaf ishraagguna wuxuu noqonayaa waa nakira fii siyaaqi nafyi qaacidaduna waxay tahay eh, idaa waqacat inakiratu fii siyaaqi nafyi tufiidu alcumuum nakiradu hadday siyaaqu nafyi dhacdo cumuum bay faa'iidaysa calaa kulli xaal hadday istusnimo ka ahayd wanaagga inuu dadka farayo xumaantana ka reebaayo dee waxa weeye markaa laba dembi ayuu isku darsaday dembi shirkul asqar ah oo istusnimo ah iyo dembi kale oo markaa ah inuu muxaramaadkii isagu iska galo waajibaadkii wax ka midana ka tago ya marka dee labadii waajib mid ma gudan laakiin haddii ay ka ahayd ilaahay dartii tani ka ahayd aanay istusnimo ka ahayn waxay noqonaysaa hal waajib buu ka tegey waajibkaa uu ka tegey oo ah inuu isagu waajibaadkii la yimaado iyo inuu muxaramaadkii ka dheeraado ka tago taasuu marka waxa weeye uu ku dhacay oo muxaramaadkiina waa la yimi waajibaadkii wax ka midana waa ka tegey laakiin waajibkii kale ee fardu kifaa'iga ahaa oo ah dadka in wanaagga la faro xumaantana laga reebo waa la yimi waa la yimi marka la odhan maayo calaa kulli xaal waxaa kaaga khayr badan mar haddaanad markaa adigu la imanin inaanad dadka farin waa inagii soo sheegnay waxa weeye waa laba waajib bay kale yihiin saas aawadee midkood tegista laga tagaa laa yusqitu alaakhar ka kale qofka ka ridi maayo ka kale ka ridi maayo dee inuu labadaba ka tago oo ayaana ka sii daran mid ahaan inuu ka tago laakiin kamaalku waa inuu marka waxa la yimaado isagu macruufkii xumaantiina ka dheeraado ow haddana dadkii uu marka macruuf ka amro xumaantana ka reebo marka calaa kulli xaal waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal yacni ciqaab in lagu mutaysanayo in odhahdiyo ficilkii ay iskhilaafaan laakiin in macruufka in la amro xumaantana la reebo in laga tegaayo laga qaadan maayo oo qof waliba uu yidhaahdo markiisaga anigu waxaweye kama soo bixin saas aawadeed waxba fari maayo saas aawadeed waxba dadka markaa waxawe kama reebaayo insaan la yidhaahdo munaasib ma noqonayso sida saxiixi waxay tahay waa in marka waxa weeye wanaaggii la faraa xumaantana la reebaa laguna dadaalaa in lala yimaado wanaagga xumaantana in laga dheeraado lagu dadaalaa xumaantan in laga dheeraada lagu dadaalaa haddii marka waxa yani ay dhacdo inuu qofku marka waxa dembiyadii ku dhacana waa inuu towbadda markaa dedejiyaa oo towbadda la yimaadaa baabka shan iyo labaatanaad baabu lamri biadaa'i lamaana wuxuu baab yahay amarka la amray amarka la amray baabkiisa weeye biadaa'i lamaanati ammaanada in la guto la amray qaala allahu tacaala allah waxau yidhi ina allaha ya'murukum an tu'adduu alamaanaati ila ahliha ina allaha allah ya'murakum wuxuu idin amrayaa idin farayaa an tu'addu alamaanaati in ammaanaadka gudataan ammaanooyinka ilaa ahlihaa ehelkeeda inaad u guddaan ciddii ammaanooyinkaa lahayd in loo gudo ayuu allah idin amrayaa idin faraya wa qaala tacaala allah waxau yidhi innaa caradna alamaanata cala alsamaawaati waalardi waljibaal innaa annagu caradnaa waa u bandhignay alamaanata ammaanada cala asamaawaati waalardi waaljibaal cirarka iyo dhulka iyo buuraha ayaannu u bandhignay oo inay qaadaan iyo in kaleannu door gelinnay baa macnuhu dhacaya fa abayna an yaxmilnaha fa abayna waa diideen yacnii cirarkii iyo dhulkii iyo buurihiiba waa diideen an yaxmilnaha inay qaadaan bay diideen ammaanaadkii inay qaadaan ayay diideen wa ashfaqna waa baqeen minhaa ammaanada qaaditaankeedii bay ka baqeen wa xamalaha alinsaan waxaa qaaday aadamiga ayaa qaaday aadam baa qaaday innahu insaanka gaaloobay insaankii kaafirkaa baa loo celinaya aadam baa daluum ahaa jahuul ahaa la odhan maayo innahu yacnii insaanka gaaloobay kaana wuxuu ahaaday daluuman mid dulmi badan buu ahaaday oo xadgudub badan oo jahuulan yacni markaa aqoon daran buu ahaaday oo jahli badan sheikhu wuxuu soo arooriyey laba aayadood aayadda koowaad qayb ka mida ayuu keenay aayaddaas wuxuu allah ku sheegayaa in ammaanooyinka loo gudo ehelkooda oo ammaanada ciddeedii loo celiyo waxaana la yidhaahdaa waxay ku soo degtay qisadii ku saabsanayd fatxu makka markii maka la furtay ninkii kacbada furaheeda hayey in laga qaaday oo si nebiga loogu furo calayhi salaatu wasalaam baa looga soo qaaday furihii dabeedna markaa waxa weeye aayaddu saasay ku soo degtay in loo celiyo furaha oo loo dhiibo laakiin xukunka aayaddu waa caam oo yacni nooc gaara kuma gaar aha alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab tixgelinta waxaa le lafdiga caamnimadeeda ee sababta gaarnimadeeda ma laha yacni sababta caynkaasaa la sheegaa inkastoo sanadka ay ku soo aroortay aanu xoog badnayn sidaas ayaa markaa la tilmaamaa macruuf ah laakiin aayaddu waa caam waxay tilmaamaysaa in ammaano kasta in ehelkeeda loo celiyo ayay tilmaamaysaa aayadda labaad ee uu keenay shiikhu waxay ku saabsan tahay ammaanada in loo bandhigay cirarka iyo dhulka iyo buuraha oo iyaga la doorgeliyey cardigani ma ahayn yacni markaa mid lagu waajibiyey ilaaba ilaa inay markaa qaadaan waa mid iyaga markaa la doorgeliyey oo iyaga loo bandhigay ayuu ahaa ee mid waajib laga dhigay ma ahayn saas aawadeed yacni markaa e diidmada ay diideen lama mid aha diidmadii ibliis sujuudda diiday lama mid ahayn waayo dee ibliis sujuudda waa lagu waajibiyey dabeedna markaasuu diiday yacni kibiru ka kibraayo daraaddeed buu markaa u diiday amarka ilaahayna diidaayo ya ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin laakiin cirarka iyo dhulka iyo buuraha yaga cardi baa lagu sameeyo yagaa la doorgeliyo loo bandhigoo la yidhi kala doorta miyaa qaadaysaanoo laydin sawaabiyaa bimacnaa ammaanaadka miyaa qaadaysaan oo markaa qaaddaanee xafidaanee ka soo baxdaan waa laydin sawaab iyo ajar baa laydin siiyaa sawaab iyo ajar baa laydin siiyaa haddii aa markaa waxay ka soo bixi weydaanna waa laydin ciqaabaa ya mise ma qaadaysaan markii waxa weeye sidaa loo doorgeliyey ayaa waxay doorteen inaynay qaadin sawaabku haba ka maqnaadabe e ya mar haddii marka laga soo bixi waayo ciqaabi ka iman karto inayna iyagu qaadinba fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waana ka baqeen aadan baa loo bandhigay aadan baa dabeed qaaday saasaa marka aadamigu ku qaatay aadamigu saasuu ku qaatay ammaanaadkan maxaa loo jeedaa ammaanaadkan waxaa loo jeedaa bay culammadu yidhaahdeen takaaliifta sharcigaa baa loo jeedaa hadday tahay waxa weeye yacni markaa awaamirta sharciga sharciga ku soo aroortay ayaa laga tilmaamaya marka ammaanaadkaa looga jeeda ya culammada qaarkood ammaanada kalena soo gelinaya waa jiraa marka ammaanadu waa ammaanadii ilaahay baa ugu horraysa ammaano soo gasha hadday tahay tawxiidka allah keligii la caabudaayo hadday tahay waxaweye salaada iyo soonka iyo markiisa marka waxaan waxyaalaha kale raacaya awaamirta keliya waajibaad kale raacaya hadday tahay muxaramaadka in laga dheeraado ashyaada noocaasoo dhan ayaa markaas soo geliya ashyaadaasaa soo geliya ammaanaadka kale dadku isku aaminaanna iyaduna waxa weeye tabacan baa culamada qaarkood ay u soo geliyaan marka saasaa waxa weeye yacni marka inta la doorgeliyey iyagoo ay doorteen inayna qaadin innahu kaana daluuman jahuulan waxaa loo celinayaa insaankii gaalka ahaa waana dhacdaa damiir intuu u noqonaayo isim la soo sheegay haddana inuu ugu noqonaayo ictibaar kale oo mid nadiirkiisa u noqonayo marka jinsigii cid ka mida inuu u noqonayo oo waxa weeye insaankii qayb ka mida u noqonayo ma diidayso dee waxa weeye markaa damiirku inuu insaan ka daba dhacay marka waxaa loo jeedaa insaankii gaalka ahaa baa laga tilmaamaya ayaa marka waxaweye daluuman jahuulan ahaaday laakiin waxamalaha alinsaan waxaa loo jeedaa marka hore aadam baa qaaday awalu insaan oo aadam ah ayaa qaaday haddii aadamu abulbashari uu qaadayna dee waxa weeye aadamigu inay qaadeen waa ka imanaysa xadiiska laba boqol iyo lix wa abi hurayrata radia allaahu canhu anna rasuula allahi sala allahu alayh wasalama qaal aayat lmunaafiqi halaath rasuulka ilaahay sala allahu alayh wasalam waxauu yidhi lmunaafiqi munaafiqa calaamadiisu halaathun saddex weeyi calaamadda munaafiqu waa saddex calaamadaha munaafiqa lagu garta idaa xaddasa kadab hadduu sheekeeyo been buu sheegaa wa idaa wacada akhlaf hadduu ballan qaadana akhlafa waa guub yeelaa akhlafa waa guub yeelaa ama akhlafa waa baajiyaa oo ma oofiyo ballankii waa baajiyaayo ma oofiyo waida tumina marka la aaminana khaana waa khiyaameeyaa oo ammaanadii ma ilaaliyo kama soo baxo muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnaaday oo muslim ku sugan wa in saama wa sallaa wa zacama annahu muslim yacnii haba soomo oo ha tukado wa zacama annahu muslimun hana sheegto inuu muslim yahaye wuxuu noqonayaa marka waxaa mid yacni markaa eh, munaafiqa calaamaadkiisa ku sugan yihiin nooc nifaaqi ku jiro ayuu noqonaya riwaayo kale waxay sheegaysaa wain saama wa sallaa wa qaala inii muslim wa zacama annahu muslim wuxuu ku beddelaysaa wa qaala inii muslim hana yidhaahdo muslim baan ahaybe xadiidkan waxaa jira mawduucan ku saabsan oo sheegaya aayat lmunaafiqi arbaca yacnii calaamaadka munaafiqu waa afar weeye arbacun man kunna fiihi lafdigiisu wuxuu ahaa arbacun man kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisan waman kaanat fiihi khaslatun minhunna kaanat fiihi khaslatun min annifaaqi xataa yadacaha afar ciday ku sugan tahay munaafiq baraxla ayuu noqonayaa ya ka khaslo ka midi ku sugan tahay afartaasna khaslo ama sifo munaafiqnimo ah baa ku sugan ilaa uu ka tegaayo ya ilaa uu ka tegaayo yacni waxaa ku sugan khaslo ama sifo munaafaqnimo markaasuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam afartii oo waxau idhi idaa xaddasa kadab wa idaa caahada qadar wa idaa tumina khaan wa idaa khaasama fajar afartii wuxuu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu sheekeeyo been buu sheegaa markuu sheekeeyo been buu sheegaa marka la aamino waa khiyaameeyaa markuu ballan qaado waa buriyaa ballankii oo ballankii buu ka baxaa markuu doodana wuxuu ku dhacaa fujuura waa xadgudbaa hadduu doodo cid la doodo markaana waa xadgudbaayo sharciga iskuma taagee yacni wuxuu samaynayaa xadgudub ayuu samaynayaa uu tacadinayo ayuu la imanaya afartaa khaslo weeye marka xadiiskaasi muxuu kordhiyey wuxuu kordhiyey wa idaa khaasama fajar markuu khusuumo iyo dood markaa la yimaado gar naqsanayo ama cid la doodaayo amaba sheekada caadiga ah dee cid ay wada doodaan khusuumadu ha noqoto tii garta ahayd ama ha noqoto tii waxa weeye dee iska muranka meelaha lagu murmaayo ah tay doontaba ha noqotee waa xadgudbaan taas waa kordhiyey waydaa wacada akhlafna wuxuu ku beddelay waidaa caahada qadar ya laakiin way isku dhow yihiin labadaas xadiiskaasi marka wuxuu tilmaamayaa afartaasi cidday ku sugantahay munaafiq baraxla inuu noqonayo munaafiq baraxla inuu noqonayo culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa waa kay caado u tahay oo markastuu sheekaynayo been buu sheegayaa mar ballan qaado waa guub yeelayaa waxaanu doonayaa markanuu waxa weeyaan ballan qaadayo inuu ballanka ka baxo baajiyo ayuu rabaa ee inuu oofiyo ma rabo mar kastoo la aaminana waa khiyaamaynaya mar doodana waa xadgudbayaa marka culamada qaar baa saa ku xambaaray taa lafteeda ishkaal baa ka imanaya ishkaalka ka imanaya waxay tahay hadduu markaa caadaysto lafteeda oo dee aanu yacni allah iyo rasuulkiisa ka been sheegayn oo aanu tawxiidkii ka tegin yacni shay waxa weeye tegista laga tagaa gaalnimo tahay ama samaynta la sameeyaa gaalnimo tahay inaan la iman ya dee waa macaasi iyo kabaa'ir u caadaystay oo gaalnimo waa looga baqaa laakiin dawaamka ama joogtaynta iyo caadaysadka macaasida qaarkood la caadaystaa ama kabaa'irta qaar la caadaystaa dee daatadeeda kufri ma aha laakiin caadaystaha waxaa looga baqaa inuu gaalnimo ku dambeeyo yukhaafu calayhi alkufru gaalnimada waa looga baqaa laakiin yada lafteeda gaalnimo ah dee maaha lafteedu marka taa lafteeda ishkaal baa ka imanaya sida ugu fiican waxa weeyaan in la yidhaahdo nifaaqii baa laba qaybooda ah. sida xasan albisriba uu yidhi ama xasan xasanulbasri sida uu yidhi annifaaqu nifaaqaan nifaaqu takdiib iyo nifaaqu camal nifaaqu waa laba nifaaq weeye nifaaqna waa nifaaqii munaafiqnimadii beeninta ahayd midna waa tii xagga camalka ahayd oo halka fuqahadu markaa waxaan yacni ay yidhaahdaan nifaaq ictiqaadi iyo nifaaq camali ayuu xasan albasri waxa uu sheegayaa nifaaqu takdiib iyo nifaaqu camal waa ictiqaadigii iyo camaligii taasuu tilmaamaya marka munaafiqiinta laynoo sheegay inay naarta ku waarayaan oo dabaqadda ugu hoosaysa naarta ay gelayaan oo gaalada ka sii hooseeyaan dee waa qoladii markaa la timi nifaaqu takdiib ama nifaaq ictiqaadiya la timi oo munaafiqnimadan gaalnimada ah ee kufriga la qarsanayo kuwa ku dhintay weeye nacuudu billahi min dalik laakiin nifaaqu camalka waxaa laga tilmaamaya acmaal yani nooc nifaaqa uu ku jiro akhlaaqdii iyo dhaqamadii munaafiqnimada ah laakiin waxay munaafiqiin ku noqdeen ee weynaanshaha badnay aan ahayn cid la timi baa laga tilmaamaya afcaashii munaafiqiintoo kale iyo akhlaaqdoodii iyo dhaqamadoodii baa wax ka mida lala yimi baa loo jeedaa ya saasaa laga tilmaamaya oo haddii la yidhahdo haddii sidaa lagu fasiro maxaa la odhanayaa sababta xadiisku sheegayo kaana munaafiqan khaalisan arbacun man kunna fiihi kaana munaafiqan khaalisan waxaa la odhanayaa shay kufriga hadduu ka nabad galay wuxuu noqonayaa munaafiq nifaaqiisu camali yahay oo khaalisa buu noqonaya ila nifaaqi baa laba nifaaq ah munaafiq badhaxla dee waxa weeye kii marka camaliga ah weeye nifaaqi camaliga ah laakiin gaalnima hadda inuu qarsanaya ay u raacdo waxay dee iyadu waa cadday warkeeda warkeedu waa cadday marka calaamaadkan cala kulli xaal waxaa laga tilmaamayaa inay waxaweye akhlaaqdii iyo dhaqamadii munaafiqiinta inay ka mid tahay marka waa calaamaad muuqda oo dee waxaweeye cidday ku sugnaataa yacni waxaweeye munaafiqiinta lagu yaqaanay marka calaamaadka laakiin de waa dhici kartaa isagoo aan gaalnimo uurka ku qarsanayn calaamaadkani ka muuqdaan markaana waxay sheegaysaa nuqsaan bay sheegaysaa iyo inuu hooseeyo darajadiisu hoosayso oo waxaweeye akhlaaqdii iyo dhaqamadii munaafiqiinta la imanaayo oo waciid iyo ciqaab mutaysanaayo laakiin inuu naarta ku waarayo faa'iidayn taas yadaa faa'iday shayguna haddaanu sidiisa gaalnimo u ahayn in lagu noqnoqday noqnoqoshada iyo israarka lala yimaada gaalnimo kuma noqdo dunuubtu waxay u qaybsamaan dembiyaal sidooda gaalnimo u ah iyo dembiyaal aan sidooda gaalnimo u ahayn shaygii marka waxa waxaweye gaalnimadii dembiga ahaa noocaas noqonayey dee intiisa yar iyo intiisa badanba waa gaalnimo shaygii aan daatadiisa gaalnimo u ahayn israarka lagu daa'imo iyo ku noqnoqodka lagu noqnoqdaa dee gaalnimo ku noqon maayo gaalnimo ku noqon maayo hal masale ay culamada qaarkood dee xoogaa ay isku yara khilaafaan masaladaas waxay tahay waa taariku salaadka bay bacdu ahlicilmi yidhaahdeen marka ku gaaloobi maayo laakiin hadduu laba salaadood ka tago waa gaaloobayaan culamada qaarna yidhahdeen may ee salaada iyo labada salaadood ku gaaloobi maayo ixtimaal bay leedahay yacni waxa weeye kollay salaad halka salaad ixtimaal bay leedaho jamci iyo waxbaa suuragala salaadaha qaarkood salaadaha la jamcin karo inkastoo dee midaan wakhtigeeda ka dhaqaaqayn ay jirto salaatu subxi ya adigu calaa kulli xaal taas culamada qaar waa kala duweyn oo bacdu ahlicilmi odhanayaa jira saddex salaadood hadduu ka tago ixtimaal ma leho waa inaan waa ku gaaloobaya bacdi yidhi waxa weeye hadduu marna tukado marna ka tago ma gaaloobaye hadduu itlaaqan uga taguu gaaloobayaa masaladaasoo kale khilaafkeedu dee wuxuu ahaa mid qadiima ayuu ahaa culamada isku khilaafeen oo bacdu ahlicilmi inta yar iyo inta badan ay kala farqiyeen inta yar iyo inta badan ay kala farqiyeen laakiin culammadii hore arki maysi shay kaloo intiisa yar iyo intiisa badan ay kala farqiyeen taasna badanka culammadu dee isku gees bay isu raaciyaan saas aawadeed qaacido ayaa jirta uu tilmaamo ibnu taymiya tilmaamo oo macnaheedu uu ahaa maa yanqudu aliimaana yastawii fiihi qaliiluh wa kasiiruh wixii iimaanka burinaaya intiisa yar iyo intiisa badani iskaga mid bay ka tahay xagga iimaan burinta oo haddii waxa weeye shaygan in badan haddii lagala yimaado oo la farabadsado ama lagu noqnoqdo haddii shayga lagu gaaloobaayo markiisana waa lagu gaaloobayaa in la yidhaahdo markiisa lagu gaaloobi maayo ama labadiisa ama saddexdiisa laakiin marka israar la yimaadaa lagu gaaloobayaa dee sax maaha saas aawadeed baa culammada qaarkood ahlu sunnaha ka mid ay ku soo naqliyeen ijmaac alisraar cala bacdi alkabaa'ir ama alisraar cala alkabiira dembi aan gaalnimo ahaynoo dembi kabiiraa ah israarka lagu sameeyaa ee lagu la caadaystaa inaanu markaysagaa kufri akbara ahayn bay ijmaac ku soo rareen culamada qaarkood inay markaa culamada ahlu sunnau dhammaansaa qabaan nawowina macno noocaasa waa tilmaamaa inay ahlu xaqu qabaan israarka kabaa'irta lagu israaraa inayna kufri akbara ahayn macna caynkaasa naxwu haada cibaaro caynkaasa sharx muslimka waa ku tilmaamaa bal waxaa lagu yaqaanay firaqa khawaarijta qaarkood baa lagu yaqaanay alisraar cala dembi inay gaalnimo ka dhigi jireen sida firqada najadaadka la yidhaahdo najadaat waa najdat bnu caamir ayay u abtirsadaan wakhtigii saxaabadu soo baxay waa kii cabdullaahi bnu cabbaas su'aalaha weydiinayey shanta su'aalood waa kii su'aalayey marka najadaadku waxay qabaan haddii dembigii la caadaysto israar lagu daa'imayo lala yimaado la joogteeyo inay kufri akbara noqonayso oo milladda laga baxayo laakiin hal mar haddii la sameeyo inaan lagu gaaloobayn ya saasay markaa yidhahdeen calaa kulli xaal sida waxa weeye markaa eh, saxdii waxay tahay waa in markaa caadaysad ay caadaysteen ayna gaalnimo daatadeeda ku noqonayn laakiin qofka markaa dembi kabiira caadaystaa halisu wuxuu u yahay marka dambena kufriga inuu ku dhaco oo yukhsha calayhi lkufru gaalnimada iyo khaatima xumada waa looga baqaa marka wain saama wa sallaa wa zacama annahu muslim yacni dee islaamnimadiisu ma dhammaystirnee waa caawaran tahay ya ila islaamnimadii waxay leedahay kamaal iyo yacni marka asal bay kala leedahay almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadii muslim waxa ah islaamnimadiisu dhammaystiran tahay ka muslimiintu ka nabad galaan afkiisa iyo gacantiisa waxaa loo jeedaa almuslimu alkaamil saasaa looga jeedaa ya dee mid marka aynay ka badbaadin oo ka nabadgelin baa jirta waxaa jira mid marka afkiisa iyo gacantiisa muslimiintu aynay ka nabadgelin de haddana milladda kama bixin ee waxaa loo jeedaa islaamnimadiisa naaqis ah ayaa laga tilmaamaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen ikhwatu yuusuf aabbahood waa u ballanqaadeen inay inanka ilaalinayaan waxaanay doonayeen inayna ilaalin ceelka ku ridaan inayna ilaalin bay rabeen waana lagu aamino waa khiyaameeyeen aabbahoodna warbay u sheegeen waana ku been sheegeen munaafiqiin nifaaqoodu ictiqaadiyahoo gaalnimo ku sugan oo dee waxa weeye nifaaqii weynaa ku suganna may ahayn markay ballanqaadayeenna waxay u ballanqaadeen inay ilaalinayaan maa laka laa ta'manna calaa yuusufa wa lahu lanaasixuun arsilhu macana hadan yartac wayalcab wa inna lahu la xaafiduun inay ilaaliyaanna may doonayn waana lagu aaminay hal aamanukum calayhi ila kamaa amintukum calaa akhiihi min qabl hal aamanukum markay kii labaad u yimaadeen ay yidhaahdeen waana lagu xidhay inanka noo keena inanka sii wuxuu yidhi hal aamanukum calayhi ila kamaa amintukum cala akhiihi min qabl oo miyaan idinku aaminayaa sidaan markaa kii hore aan idinku aaminay mooyaane marka dee in ammaanatoo lagu aaminay aayaddu waa sheegaysa ya yacni markay aabbahood u yimaadeenna way isu soo bihinbihiyeen wa jaa'uu aabaahum cishaa'an yabkuun qaaluu yaa abaana ina dahabna nastabiqu watarakna yuusufa cinda mataacina faakalahu di'bu wamaa anta bimu'minin lana walow kunna saadiqiin been bayna ku sheegayeen warkaa munaafiqiin dee nifaaqoodu ictiqaadi yahayna may ahayn xadiiska laba boqoliyo toddoba wa can xudayfata radia allaahu canhu qaal xadaanaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam xadiisayni qad ra'aytu axadahuma xudayfa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baa noo warramay lixadiisayni laba xadiis buu noo sheegay labada xadiisoo qad ra'aytu axadahumaa aan arkay midkood wa ana antadiru alaakhar anigu waxaan sugayaa ka kalena waa sugayaa xaddasanaa wuxuu noo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ana alamaanata nazalat fii jadri quluubi alrijaal ana alamaanata in amaanadu nasalat ay ku soo degtay fii jadri quluubi alrijaal qalbiyada ragga asalkooda inuu ku soo iyo guntooda uma nazla alqur'aan kadibna waxaa soo degay qur'aanka fa calimuu waxay ogaadeen min alqur'aani qur'aanka ayay ka garteen ammaanadii wa calimuu waxay ogaadeen ammaanadii min asunnati xagga sunnadana waa ka ogaadeen oo nusuustii qur'aanka iyo sunnadae ammaanada sheegaysayna way aqoonsadeen uma xaddaanaa intaa dabadeed wuxuu nooga warramay rasuulku sala allahu alayh wasalam can rafci alamaana ammaanada qaadista la qaadayo oo la kor yeelaayo fa qaala wuxuu idhi nabigu calayhi asalaatu wasalaam yanaamu arajulu nawmata fatuqbadu alamaanatu min qalbih yanaamu rajulu ninbaa seexanaya nin mucayana looma jeedin ninbaa seexanaya annawmata seexasho hal mar ah ayuu seexanayaa fa tuqbadu waxaa la qabanayaa alamaanatu ammaanada min qalbihi qalbigiisaa laga qabanayaa oo laga qaadayaa fa yadallu aharuhaa wuxuu ahaanayaa raadka ammaanadu mila alwakti yacni sidii waxa weeye yacni markaa raad yar oo meeshii ku sugan oo kale u noqonaya ama madow yar oo meesha ku suganoo kale u noqonaya mila alwakti uma yanaamu kadibna wuu seexanayaa annawmata ninkii wuxuu seexanayaa seexasho hal mar ah fa tuqbad waxaa la qabanayaa alamaanatu ammaanada ayaa laga qabanayaa oo laga qaadayaa min qalbihi qalbigiisa fa yadallu wuxuu ahaanayaa asaruhaa raadkeedu mila asari ilmajli sida waxa weeye qofka marka faruhu baxaan ee shaqo yani uu qabtay yacni faruhu ku baxaan oo uu yeesho markaysaa meelo farihii biyaha ka galeen ama gaatiroobeen iyo wax la mida ay yeesheen yacni raadka marka waxa weye shaqadu leedahay daraaddeed taasaa waxaa la marka asar almajli ayaa la fayadallu wuxuu ahaanayaa asaruhaa ee asarulamaanati ammaanada raadkeedu qalbiga wuxuu ku noqonayaa misla asari ilmajli sida waxa weeye raadka yacni faruhu markay baxaan ee qofka shaqo ku baxaan oo farihii biyo iyo wax la midi ka galaan raadka markaa farihiisa ku samaysmo oo kale yacni saasoo kale raadkay ammaanadu noqonaya waa meeshii ay ku sugnaan jirtay yacni waxba kagama baaqi ha loo jeeda daxrajtahu calaa rijlika fanafid asaru majrigii baa lasii fasirayaa markaasaa leeyahay ka jamrin waa sidii markaa dhuxul oo kale oo daxrajtahu aad ku simbirirxisay calaa rijlika addinkaaga oo fanafida dabeedna biyo ay galeen fa taraahu waxaad arkaysaa muntabiran xaal uu soo taagan yaad arkaysaa ru'yadu hadday tahay basariyo hal mafcuul bay qaadataa muntabiran xaal bay noqonaysaa walaysa fiihi shayun waxaad sidaa ku arkaysaa xaaluu muntabiran yahay walaysa fiihi shayun iyada oo walxaal laysa fiihi shayun aan waxba ku sugnayn iyadoo aan waxba ku sugnayn bay meeshii soo taagantah uma akhada dabeedna wuxuu qaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam intaa dabadeed wuxuu qaaday xasaatan yacni quruurux buu qaaday xabad quruuruxa fadaxrajahu wuxuu ku dhaqdhaqaajiye oo ku kaxkaxeeyey sidii wax ku simbirixanaya calaa rijlihi addinkiis fayusbixu yusbixu nnaasu dadku waxay markaa noqonayaan yatabaayacuuna qaar wax kala iibsaday noqonayaan falaa yakaadu axadun kuma dhowaanayo qofnaba yu'addi alamaanata ammaanada inuu guto ku dhowaan maayo waxaa kala iibsadaan laakiin ammaanadii ma ilaalinayaan xataa yuqaala ilaa laga yidhahdo inay ammaanada ilaalinaynin inna fii banii fulaanin reer hebel waxaa ku sugan rajulan nin amiinan aamino ammaano u saaxiibbaa ku sugan ay saa yidhahdaan ninka markaysa markaa ammaano leh ee qolo lagu sheego yacni markaa in la kala weriyo la hadda nin ammaano leh baa markaa ah, eh, reerkaa ku sugan ya yacni dadkii khiyaanadii baa markaa farabadatay iyo ammaano la'aantii ayaa batay xataa yuqaala ilaa la yidhaahdo lirajuli nin lagu yidhaahdo yacni laga yidhaahdaa loo jeedaa maa ajladahu alla maxaa ka xoog badan xoog badana shayun cadiimun ajladahu shay weyn baa adayg badnaysiiyey waa tacjiibiye wey maa ajladahu yacni xoog badana maa adrafahu fiicnaan badana yaa fiicana alla fiicana yaa maa acqalahu yacni markaa waxa caqli badana maa acqalahu ay shayun cadiimun acqalahu shayun cadiimun adrafahu maa adrafahu ay shayun cadiimun shay weyn baa adrafahu fiicnaan badnaysiiyey allah baa ka yeelay yacni allahna waa weyn yahaye mid dariifa ka yeelay oo markaa fiican ka dhigay maa acqalahu shayun cadiimun acqalahu shay weyn baa caqli badnaysiiyey wamaa fii qalbihi mihqaalu xabatin min khardalin min iimaan waxay sidaa ka odhanayaan ninkay sidaa u majeeranayaane u ammaanayaan walxaal maa fii qalbihi qalbigiisa aanu ku sugnayn mihqaalu xabbatin iniin wax la miisaanah min khardalin khardal ah khardalku waa ininya aadu yaryar qolyaha acshaabta ku arki kartaan way hayaan marka khardalka waxna waa ku daweeyaan yani waxa weyaan waa ka heli kartaan qolyahan marka cashaabta iyo yani waa ku arki kartaan waxay yidhaahdaan wadaadadu markay laqbaynayaan khardalka sagara xuray bay yidhahdaan iniyo kolle halkeenna ka baxa maaha laakiin xaggan etoobiyada ayaa marka laga helaa wamaa fii qalbihi iyadoo qalbigiisa aanu ku sugnay mihqaalu xabatin iniin wax la miisaana oo min khardalin sagarxuuray ah inyaha yare khardalka ah sagarxuurayda waxa la miisaani aanu qalbigiisa ku sugnayn oo min iimaanin iimaan ah walaqad ataa calaya zamaanun labadii xadiis markuu sheegay ayaa xudayfa haddaba ka warramay marka arrin kale oo isagu marka waxa uu arkay wuxuu uhi walaqad ataa allah baan ku dhaartay xaqiiqee waxa ii yimi ataa calaya waxa isoo maray zamaanun wakhti ayaa isoo maray wamaa ubaalii wuxuu wakhtigaasi soo maray anigaan u aaba yeelayn oo dan ka ayukum baayactu kineebaan yani markaa wax ka iibsaday ama ka iibiyey kaanu wax kala iibsannay waa kee mar aanan danayn jirin baa isoo martay lain kaana musliman waxaan odhan jiray markaa ay wallaahi lain kaana musliman hadduu muslim yahay layaruddannahu calaya diinuh waxa ii soo celin doona oo ii soo celin doona oo ii soo celin doona diinkiisa oo waxaan leeyahay la tegi maayo ya wa in kaana nasraaniyan aw yahuudiyan hadduu nasraani yahay oo kiristaan yahay aw yahuudiyan ama yahuudi yahayna layaruddannahu calaya saaciih waxaa ii soo celin doonaa saaciihi ka waaligiisaee mas-uulka ka ah ee madaxda u ah ee gibirka iyo jizyada iyo ka qaada yacni kaasaa ii soo celin doona wa ama alyawma maanta waa xudayfa hadda markaa waa nool yahay maalintaasuu dayrinayaa leeyahay markaysaa maanta waxba ma jiraan bal markuu wakhtigiisii caynkaa leeyahay wakhtigeenna maxaad moodday ya wuxuu yidhi wa ama alyowma maanta miyaa xudayfa odhanaya famaa kuntu ubaayicu minkum ilaa fulaanan wa fulaanan cidaan markaa wax kala iibsanaynaa ma jirto hebel iyo hebel mooyaane bimacnaa cid kalean aaminayaaba ma jirta buu ujeedaa hebel iyo hebel mooyaane muttafaqun calayhi xadiiska bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay qowluhu jadru waa bifatxi iljiimi wuxuu ku sugan yahay jiinka kordhigiisa wa iskaani daali iyo daalka reebitaankiisu ku sugan yahay daalkaasoo almucjamati tii dhibicda lahayd ah wa huwa aslu shayi jadriga shaygu waa asalkiisa iyo guntiisa weeye waalwaqtu waqtuna bitaa'i lmusannaati wuxuu ku sugan yahay ta'dii labada dhibcood korka ku lahayd alasaru lyasiir raadka yar baa la yidhahdaa bacdi kale culamada ka midna waxay yidhahan waa madowga yar madowga yar weeye marka waxa weeye yacni raadka yar ayaa markaa la odhanayaa la odhanayaa waqti la odhanaya almajlu waa bifatxi lmiimi wuxuu ku sugan yahay miimka kordhigiisa wa iskaaniljiimi iyo jiimka reebisiisa wa huwa tanafudun waa soo kicitaan filyaddi gacanta ku sugan wa naxwiha iyo waxa la midka ah meesha soo kacdo ay soo buurato min ashari camalin shaqo raadkeed uu qofku shaqeeyo gacmahan ku shaqeeyey aawadeed meeshuu la soo kacday iyo wakhayrihi wax kalaan markaa shaqaba ahayn ila waa dhici kartaa marka waxa inaan shaqaba markaa sababin yacni markaa uu sababay ama gubasho ama wax la mida ah ay sababtay ya marka qofku meel ka gubtana biyuhu waa galaan markuu shaqeeyana biyuhu waa galaan qawluhu muntabiran murtafican baa loo jeedaa hariibkii inoo fasiraya qawluhu saaciihina alwaali calayhi kan u mas-uulka ah ee madaxda u ah baa markaa looga jeedaa xadiidkan wuxuu sheikhu u qaatay ammaanada iyo ilaalinteeda iyo siday markaa u weyn tahay iyo sida marka dambe looga daciifi doono ammaanada ilaalinteeda oo loo dayici doono ammaanadiina waxay ku tacalluqdaa laba nooc xaqii ilaahay in la ilaaliyo iyo xuquuqdii khalqiga in la ilaaliyo mid walba ammaano waa tahay takaaliifta sharciga ah hadday tahay tawxiidka hadday tahay salaadda hadday tahay zakada hadday tahay soomka hadday tahay xajka hadday tahay saa'ir alwaajibaat ashyaada kale ee marka waxa ma'muuraadka ee sharciga laynagu amray iyo hadday tahay muxaramaadka in laga dheeraado iyo dembiyada kullu dalika wa amaana wa amaanat allah amaanadii allah weeye wax kastoo sharciga laynagu amray iyo wax kastaoo laynagaga reebay iyo wax kastoo laynoo sheegay oo khabar ah oo inaanu rumaynaa ina saaran tahay kullu dalika waxay noqonaysaa ammaanat ullah amaanadii ilaahay taasi waa nooc nooca labaad wuxuu yahay waa amaanat alkhalqi khalqiga xuquuqdooda in la ilaaliyo yacnii mid walba waxay soo gelayaan mawduuca guud ee ammaanadii soo gelayaan marka dadka qaarkood labadaba waa dayaceen marka loo eego taqsiimka dadku u qaybsamayaan oo ammaanadii ilaahayna kamay soo bixin ammaanadii khalqigana kamay soo bixin dadka qaarkoodna labadaba waa oofiyeen oo waa ilaaliyeen yaday yar yihiin dadka qaarkood ammaanada khalqiga waa ilaaliyaan laakiin ammaanadii ilaahay ma ilaaliyaan ammaanadii ilaahay ma ilaaliyaan waase yar tahay cid marka ammaanada ilaahay intay ilaaliso ammaanada khalqiga dayacda laakiin imkaanka caqliga ah waa suuroobi kartaa in taqsiimkaasi iman karo laakiin hadduu markaa tii allahba marka waxa weeye uu ilaalinaayo waxay laasimsanaysaa inuu ta khalqigana ilaaliyo waayo ta allahba waxay faraysaa in ammaanada khalqiga la ilaaliyo marka waxay u badan tahay hadduu tii khalqiga dayaco inuu ta allahna kollay si wanaagsan aanu u ilaalinayn oo iyadana dayacadii ay ka imanayso xadiidku wuxuu sheegayaa marka hore ammaanadu waxay ku sugnayd oo ku soo degtay qalbiyada markaa ragga looma jeedo khusuuska raggoo keliya rag iyo dumarba waa noocaas ee waxaweeye waa mihaalun laysa ila yacni dadka marka qalbiyadooda ammaanada lagu soo dejiyey oo ay ku sugnayd rag iyo dumar kay doonaanba ha noqdaane oo dadka qaarkood baa dabeeco ahaan marka hore inay ammaanada dhowraan oo yacni ilaaliyaan oo xuquuqda cid ayna ku xadgudbin yacni khariisa ahaan ay ku tallaalan tahay markii qur'aankiiyo sunnadu ay yimaadeenna qur'aankiiyo sunnadii bay markaa ka ogaadeen ammaanada ilaalinteedu inay fiican tahay iyagoo markii horeba ilaahay akhlaaqdoodii uu wanaajiyey oo ay marka ammaanada inay ilaaliyaan yacni markaa ay ku sugnayd khariisa ahaan loogu abuuray marka waxay noqotay inay markaa aad u sii ilaaliyaan markay sii barteen oo sharcigana ka ogaadeen oo waxaa jira dee waxa weeye gaalada qaarkood oo dee ammaanada khalqiga yacni ku dadaalayo ilaalinaya ya ammaanadii khalqiga ku dadaalayo ilaalinaya ayaa jira oo inay wax ka khiyaameeyaan aan rabin yada yar yihiin haddana qaarkaasi waa jiraan dee hadduu shakhsiga noocaasi islaamo oo diinkii barto ammaanadu weynaanta ay leedahay ogaado iyo in la ilaaliyo waxa ku sugan iyo in la dayaco waxa ku sugan dee waxay noqonaysaa inuu aad iyo aad usii ilaaliyo saasay noqonaysa marka dambe waxaa laynoo sheegay ammaanadii dadkii waa laga qabanaya qalbiyadoodii ninbaa seexanaya markaasaa ammaanadii laga qabanaya qalbigiisa sababta lagaga qabanayo ammaanada qalbigiisa isagaa la yimi oo xumaanaha iyo dembiyada uu la yimi ayaa u sababtay inuu iimaankiisii daciifo marka sababtu isagay ka timi falammaa zaaquu azaaqa allahu quluubahum markay iisheenoo xaqii ka iisheen baa ilaahayna qalbiyadooda sii iilinayaa oo xaqii ka sii kaxaynaya ya oo markuu baadi qofku doonto baadidii waa loo kordhinayaa waa loo siyaadinayaa qalbigiisii waa la sii adkaynayaa saas aawadeed xumaanihii waa isu dhiibayaan markuu khayrka iyo wanaagga iyo hanuunka qaabilana waxa weeye hidaayadii baa loo kordhinayaa ya waladiina ihtadow zaadahum hudaa kuwii hanuunoo hanuunka iska doondoonay ilaahay hanuun buu u kordhinaya waatay culammadu yidhaahdeen inna min sawaabi alxasanati alxasanata bacdaha wa min cuquubati asayi'ati sayi'ata bacdaha sawaabka iyo ajarka wanaagsan ee xasanadu leedahay waxaa ka mid a ah, xasano kaloo ka dambaysa qofkii in loo fudaydiyo loo sahlo oo khayrkii markuu la yimaado baa maxaa lagu abaalmarinayaa khayr kaleoo ka weyn in la waafajiyo kaa markuu la yimaadana mid kaleoo ka weyn sida khayrba khayr ugu dhiibayo midba miduu ka weyn yahay ugu dhiibaayo ayuu marka dambe sidaa ku dhimanaya jannada ku gelaya ya hanuunkii baa mar walba loo siyaadinaya tawfiiqdii baa loo sii siyaadinaya wa min cuquubati sayi'ata asayiata bacdaha ciqaabta dembiyadana waxaa ka mida dembi kaleoo ka dambeeya inuu dhaco qofkii baa dambaabaya dembigii hadduu ka toobad keeni waayo cuquubada dembigii baa loo soo dedejinaya maxaa looga dhigayaa in dembi kaleo ka weyn lagu imtixaano ou dembi kaleo ka weyn la yimaado kaana haddaanu ka toobadkeenin mid kaleo ka weyn dembiba dembi ka weyn buu u dhiibayaa inuu sidaa ku khaatimo xumaysto ayaa dhici karta dalika biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illahi wayaqtuluuna alanbiyaaa bigayri xaq dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun yacnii inay kufri ila yimaadeen aayaadkii ilaahay ka kufriyeen nebiyadii qaarkoodna ay dileen nimankii reer banu israa'iil maxaa sababay dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun waxay ku dhacday bisababi cisyaanihim iyo waactidaa'ihim ya wa bikownihim muctadiin cisyaankoodii aawadeed iyo ahaanshahooday ahaadeen qaar xadgudbay aawadeed baa waxay sababtay markii dambe inay ku dhacaan kufrigii oo aayaadkii ilaahayna ka gaaloobaan nebiyadiina laayaan oo xadgudubka inay la yimaadaan iyo inay cisyaan la yimaadaan macaasibay ahaydee siday u sababaysaa ila ba'dan waa sababiye bimaa casaw siday u sababaysaa gaalnimada waxay u sababaysaa bay yidhahdeen culammadu yacni macaasidan eh, la caadaystay laga caada yeeshay la daa'ime israarka lagula yimi baa halis waxay u tahay inay kufrigii saabto waa tay culimmadu yidhahdaan dadka ahlulkabaa'irka ee dembiyada kabiirada daa'imee joogteeyaa yukhshaa calayhi alkufru gaalnima looga baqaa gaalnimo ayaa looga baqaa inuu gaalnimo ku dhinto waayo markuu halkan caadaystay inuu markaa halkan kabaa'irta iska joogo halkan ya oo kabiiradaa ku noqnoqdo dee dayrkii gaalnimadu markaysaa agtiisa weeye inuu daraq yidhaha dhici karta soo xadiiskii inooguma matelin ruuxa markaa xaaraanta yacni ka ag dhowaadaa inuu halis u yahay xaaraantii inuu ku dhaco waxaa lagu metelay ruux seeraha dushiisa xoolihii daajiyey ka raacin yarcaa xawla alximaa yuushiku an yartaca fiih hadduu seeraha dushiisa yaa duleedkiisa daajiyo xoolihii seerihii marka waxaweye intan yar u jiro waxay halkaa daaqaanba marka dambe inay galaan bay halis u yihiin dee isaguna kabiiradii hadduu caadaysto kabiirada iska dul joogo oo kabiiraduun joogteeyoo daa'imo dayrkii gaalnimadu waa u dhow yahay inuu ka dhacan waxba u ahayn inuu ka dhaco ayaan waxba ku ahayn marka sidaas aawadeed yacni markaa isagoo qofkii qumman oo wanaagsan oo taqwadiisi iyo iimaankiisi kaamil tahay oo isagu mukhaalafaad sharciya aan la imanin in mar keliya ammaanadii laga xayuubiyo laga qaado qalbigiisa taasi ma dhacayso sababtay ku dhacday waxay yidhahdeen culammadu isagaa la yimi waaya marka raadkeeda baa ku hadhaya meesha yacnii shay marka waxa weeye sidii meel laga guuroo kale ayaa markaa raad yarbaa meesha kaga hadhaya dee raadkaasi ammaano ilaalin maaha ya haddana waxa weeye marka dambena waa laga sii qaadaya waa laga sii yacani wixii yaraaga ku hadhay baa laga sii qaadaya marka waxa weeye meeshan wuxuunbaa ku sugnaan jiray mooyaane yacni ammaanadii waxba kagama baaqi ah dadki waxay markaa noqonayaan iyagoo ammaanadii eh, yacni markaa dayacay inay marka waxaweye saa wax ku kala iibsadaan oo ku mucaamilaan bay noqdaan saasay noqonayaan hadhowba waxaa dhacda in dadka qaarkood la ammaano oo la yidhahdo maxaa ka fiican ya alla fiicana alla caqli badana alla marka weeye markaa xoog badana karti badana yacni iyadoo qofka sidaa loo ammaanayo le waa nin raga waa nin sidana yani la leeyahay aanu xabad iimaana lahayn iimaankii uu ka yahay finish wamaa fii qalbihi mihqaalu xabati min khardali min iimaan markaasuu xudayfa iska warramo uu yidhi waagii hore yacni kama warwari jirin ciddaan wax kala iibsanayno ama muslim ha noqdo ama gaal ha noqdo hadduu muslim yahayna iimaankiisa ii keenaya oo ii soo celinaya oo xaqii waa iska soo celinaya haddi wax raacaan hadduu markaa dimi yahayna oo gaalada muslimiinta ku hoos nool hadduu ka mid yahay ee jizyada laga qaadana markaana waxa weye cidda madaxda u ah ayaa marka ii soo celinaysa wixii xaqa iga soo qaadaysa marka kama warwarayn ciddaan marka waxa wax kala iibsanno ama mucaamalo adduunya ayna dhex marto markaasu wuxuu leeyahay famaa kuntu ubaayicu minkum ilaa fulaanan wa fulaanan yacni waxa weye hadduu wakhtigiisii sidaa uga dayrinaayo bal maxaad u marinaysaa wakhtigeenna yaa wakhtigeennana maxaad u filaysa wallahu mustacaan halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk